bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo afartanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi alraxmani alraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alzaalimiin وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم uma laa yakun amrukum calaykum gumma uma qduu ilaya walaa tundiruun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu faray nebiyullaahi moxamed calayhi asalaatu wasalaam ayadoo ilaahay ku soo dejiyey maaragtay qisadan ku saabsan nebiyullaahi nuux iyo qaabkay ula dhaqmeen qoomkii ilaahay u diray allah wuxuu yidhi watlu akri nebi muxammedow calayhim ay calaa ummatika ummaddaada korkeeda waxaad ku akhridaa naba'a nuux nuux warkiisii ku akhri naba' waa khabar waa war culus weeyi watlu akhri calayhim ay calaa ummatika ummaddaada waxaad ku dul akhridaa naba'a nuux nuux warkiisii ku akhri id xilligiina u naba ah amba udkur xus id waagii xus qaala uu yidhi nuux liqowmihi qoladiisa markuu ku yidhi qoomku waa qoladiisa un weeye id waagii bal xus amba xilligii u naba ah amba u war ah qaala uu yidhi nuux liqowmihi qoladiisa uu ku yidhi yaa qawmi qoomkayow in kaana hadduu ahaaday maqaamii dhex jooggaygu aan idin dhex joogaa haddii uu ahaaday iyo wa tadkiirii waanintaydu hadday ahaatay biaayaati illaahi alle aayaadkiisa aan idinku waaninayaa hadday ahaadeen kabura kuwii culus calaykum korkiinna ku culis hadday ahaadeen facala allaah alla uun baan tawakkaltu cuskadaye fa ajmicuu go'aamiya amrakum arrintiinna go'aansada yaa qowmi qowmkayo in kaana hadduu ahaaday maqaamii muqaamiina waa la akriya marka waa mawdic lqiyaam imika halkan meesha la joogsado ay maqaamii dhex jooggaygu iyo wa tadkiirii waanintaydu hadday ahaatay bi aayaati illaah alle aayaadkiisa aan idinku waaninayaa hadday ahaadeen kabura kuwii culus kabura haddii uu ku cuslaaday calaykum korkiinna haddii uu ku cuslaaday facala allaahi alla uun baan tawakaltu cuskadaye fa ajmicuu go'aamiya ajmaca haddii la yidhaahdo waa casmi waa go'aamin weeye fa ajmicuu go'aamiya amrakum arrintiinna go'aansada wadcuu qadar wadcuu u yeedha shurakaa'akum kuwaad alle la caabudaanna u yeedha wadacuu u yeedha shurakaa'akum kuwa maaragtay aada caabudaanna u yeedha amba wowgani bimacnaa maca buu noqon karaayo arrintiinana kulmiya wa shurakaa'akum ay maca shurakaa'ikum idinkoo shurakadiinna la saaxiiba oo iyaguna ay idin weheliyaan arrimihiinna bal kulmiya haddii aada wax tari kartaan weeye humma dabadeed markaad arrintiina go'aansataan laa yakun yaanu noqon amrukum arrinkiinu yaanu ahaan calaykum korkiinna yaanu ku noqon humma wax la qariyo si cad waxaad yeelaysaan ula soo baxa weeye mastuura fa in humma calaykum ashahru sidii oo kale wey ah, humma laa yakun dabadeed yuu noqon amrukum arrinkiinu macnaa waxaad yeelaysaan calaykum korkiina ayaanay ku noqon humma wax la qariyey wax qarsoon ha ka dhigin cadday oo bannaankaa keena uma qduu gaadhsiiya ilaya aniga i gaadhsiiya uma qduu guda amba soo tabiya ilaya xaggayga u soo daaya waxaa aniga ii soo tabiya walaa tundiruun hana ii kaadinina dhul ha ii marinina wey walaa tundiruun ha ii kaadinina oo mid la sugaba ha iga dhigina eh bal waxaad awood leedihiin ee taraysaan keena saasaa ilaahay isma sidaa ku dheh nebiyullaahi nuux baa sidaa ku yidhi oo isagaba qoomkiisii way ka hor yimaadeene bal qisadaa nebiyullaahi nuux nebi maxamed kuwa ku diidan iyagana korkooda ku akhri ilaahay wuxuu sabirsiinayaa markaa rasuulkiisa tasliya baa la yidhahdaa tasliya maaragtay waa qalbi xidhid weeye ilaahay wuxuu qalbigu rasuulka u adkeynayaa niyadda inaanu rasuulka ilaahay dabcin oo wax arrinta ilaahay rususha ilaahay arrimahani way soo wada mareen ku gaaloobidda lagu gaaloobay fa in tawallaytum haddaad jeedsataan oo aad diiddaan xaqa rumayntiisa famaa sa'altukum idinmaan weydiisanin min ajirin ay ajraa ajar anigu idinmaan weydiisanin macnaa nebillaahi nuux baa le nasiixadaydan anigu waxba idinkaga dooni maayo fa in tawallaytum haddaad jeedsataan ood xaqa qaadan weydaan famaa sa'altukum idinmaan weydiisanin min ajirin ay ajraa mintana waa sila anigu mushqaayad idinmaa weydiisan ajuro idinkamaan dalbin in ajriya maa ajriya ajarkayguna maba ahaan ilaa cala allah alla korkiisa mooyaane ilaahay un baan abaalmarnina kaga doonaya in ajriya ay maa ajriya ajarkayguna maba ahaanin oo cid kaleba kama filaayo ilaa cala allah alla korkiisa mooyaane wa umirtu waxaa lay amray an akuuna inaan noqdo min almuslimiin muslimiinta mid ka mida yacni ka ugu horreeya ee sameeya shaygaa ilaahay i faray yacni mutamathil qofka ugu horreeye ku dhaqma waxyigan lai soo dhiibay wa umirtu waxaa lay amray cidda amraysa allaah weey an akuuna inaan ahaado noqdo min almuslimiin kuwa hoggaansamay mid ka mida macnaha weliba ka ugu horreeya allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala qisada nabiyullaahi nuux isagoo sidaa qoomkiisii ula hadlay fakadabuu way beeniyeen qoomkii hu nuux bay beeniyeen <laughs> yacni hore umay rumaysnayne fakadabuu marka leleeyahay macnaa gaalnimadii bay kusii sugnaadeen weeye ay fastamaruu manaa waxay ku sugnaadeen gaalnimadii fakadabuuhu way beeniyeen macnaa gaalnimadii unbay kusii jireen fanajaynaa waanu badbaadinay hu nuux waman qaarna waanu badbaadinay duul macahu ay maca nuux nuux kuwii la jirayna waanu badbaadinay fi lfulki doonida dhexdeeda ayaanu ku badbaadinay wajacalnaa waxaanu ka yeelnay hum nooxiyo ciddii wehelisay khalaa'ifa kuwii hadha ee arlada ilaahay u hadhay baanu ka dhignay khalaa'ifa kuwii hadhay ee fi lardi arlada ku hadhay baanu ka dhignay wa agraqnaa waanu hafinnay amba waanu qarqinnay amba waanu maanshaynay alladiina kuwii baanu qarqinay kadabuu beeniyey bi aayaatinaa aayaadka iyaga beeniyey ee fandur bal eeg nebiyow kayfa kaana siday noqotay caaqibatu lmundariin kuwii loo digay bifatxi daal kordhobaa daalka saaran waa ismi mafcuul ma og tahay waa umamkii fandur eeg kayfa kaana siday noqotay caaqibatu lmundariin kuwii loo digay ciribtooda kuwii loo digay bal cidhibtoodu siay noqoto iyo halkay ku dambeeyeen eeg eh, saanu mu'miniintana u badbaadinay mukadibiintana aanu u halaagnay <clears throat> uma bacanaa waxaanu diray min bacdihi nuux dabadi eh, rusula rasuullo kale ayaanu diray rasuullo kale ayaanu diray waa min bacdi nuuxin uma bacanaa waxaanu diray min bacdihi ay min bacdi nuuxin nuux dabadii waxaanu diray rusulaa rasuullo ayaanu diray ilaa qawmihim qolyahoodii baanu u diray ilaa qawmihim rasuulladaa qolyahoodii ayaanu u diray waa intii udhaxaysay muuse iyo nuux weeye ambiyadii faraha badnayd badnayduu ilaahay diray fa jaa-uu way u tageen fajaa-uu waxay ula yimaadeen rasuulladii hum ummadahoodii amba qoomamkoodii waxay ula yimaadeen bilbayinaat aayado cadcad bay ula yimaadeen famaa kaanuu may ahaanin qoomamkii liyu'minuu kuwii rumeeya may ahaanin bimaakii kuwii rumeeya kadabuu ay beeniyeen bihi maagaba min qablu rususha hordeed macnaa dee nimanku jaahiliyad bay ku jireen jaahiliyad ayay ku jireen amba markii u horraysay ee rususha aanu u soo dirayba beeninunbay kala hor yimaadeen markaa jaahiliyaddii unbay ku famaa kaanuu may ahaanin liyu'minuu kuwii rumeeya bimaa kii kuwii rumeeya kadabuu ay beeniyeen bihi maagaba min qablu markii horeba rususha horteed macnaha jaahiliyadii uunbay iskaga sii jireen kaasi tafsiir weeye tafsiir labaad baa wuxuu odhanayaa famaa kaanuu may ahaanin ummadahani liyu'minuu kuwii rumeeya bimaakii kadabuu ay beeniyeen bihi maagaba min qablu macnaa rusushii hore ee iyaga ka horraysay dee waxyigay la yimaadeen ay hore u beeniyeen may markan dambe rusushii kalena ay ka daba timi may maaragtay rumaynin weeye ee kufrigu halkii horunbuu ugu sii joogay weeye kadalika sidaasii ay beenintani tahay mid quluubtooda ku daabacan amba ku dahaaran ay kadaalika sidaanu kuwa quluubtooda u xidhnay ayaa nadbacu aanu u dabooli doonnaa calaa quluubi almuctadiin kuwa xadgudba qalbiyadooda calaa quluubi almuctadiin kuwa xadgudbay quluubtooda sidaasuun baanu u daboollaa ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala markaa ma rumaynayaan oo beenintii ay marka horeba xaqa beeniyeen daraaddeed ayuun baanu quluubtoodii u xidhnay ayaa allah yidhi subxaanah humma dabadeed bacahnaa waxaanu diray min bacdihim ay min bacdi tilka arusul macnaa waa rasuulladaa ka horreeyey muuse uma bacanaa waxaanu diray min bacdihim rasuulladii nuux ka dambeeyey dabadood uma bacanaa waxaanu diray min bacdihim rasuulladii nuux dabadii aanu diray iyaga dabadood haddana waxaanu diray muusaa baanu diray marka min bacdihim ay tilka rusul allatii kaanat bacda nuuxin muusaa ayaanu diray wa haaruuna baanu diray muuse iyo haaruun baanu diray ilaa fircawn fircawn baanu u diray iyo wa mala'ihi fircoon qoomkiisii wa malaih iyo fircoon qoomkiisii ayaanu u diray biaayaatinaa aayaadkayaga ayaanu la diray waa xujo cadcad baa ilaahay u dhiibay fastakbaruu way kibreen waa fircoon iyo qoomkiisii fastakbaruu xaqii bay diideen wa kaanuu waxay ahaadeen qawma dul ayay ahaadeen mujrimiina dembi farayaala macnaa xaqiina way diideen falammaa markii jaa'a uu u yimid hum ayaga fircoon iyo qoomkiisa alxaqa xaqu markuu u yimi min cindina agtayada weliba markuu uga yimi qaaluu waxay yidhaahdeen inna haadaakan muuse iyo haaruun ay wataan la sixrun sixir weeye sixirkaasoo mubiin cad falammaa markii jaa'a uu u yimi hum fircoon iyo qoomkiisa alxaq xaqii markuu u yimi min cindinaa agtayadana uu uga yimi qaaluu waxay yidhaahdeen inna haadaakani la sixirun waa sixir bay yidhaahdeen mubiin cad qaala wuxuu yidhi muusaa muuse wuxuu yidhi ataquuluuna ma waxaad leedihiin lilxaq xaqa daraaddii ma waxaad u leedihiin lamaa goortiima waxaad leedihiin jaa'akum uu idin yimi sixirun weeye maquul waxaa la yidhaha maquul qawlkoodii baa xadfan odhaahdoodii ma og tahay qaala muusaa muuse wuxuu yidhi inkaar buu la yimi istifhaamtani waa uu ku diidan yihi ataquuluuna ma waxaad leedihiin lilxaq ma xaqa dartii baad u leedihiin lamaa jaa'akum markuu idin yimi sixir weeye waxay lahaayeen buu jaray sixir weeye maxaqi baad leedihiin waa sixir jumlada labaad bale eeg haddana asixrun ma sixir baa haadaa kani asixrun ma sixir baa haadaa kan makanaa sixira walaa yuflixu ma liibaan ma liibaani doono asaaxiruun kuwa saaxiriinta ahi ma liibaani doonaan sidaas wi war kanaa sixira ma dhici karto hadduu sixir yahay waa u fashilmi wey qaaluu waxay idhaahdeen markaa haddana fircoon iyo mala'iisi aji'tanaa ma waxaad noola timi aji'tanaa ma waxaad noola timi muusow litalfitanaa inaad naga leexiso amba aad naga dudo camaa ay can iladii kii inaad naga dudo wajadnaa aanu soo gaadhnay amba aanu kula kulannay calayhi maagaba aaba'anaa aabbayaashayo waxaanu kula kulannay makii baad naga jeedinaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timi litalfitanaa inaad naga dudo amba aad naga leexiso camaa ay can kii inaad naga dudo wajadnaa aanu la kulannay calayhi maagaba korkiisa aanu kula kulannay aabaa'anaa aabbayaashayo wa takuuna ay waji'tanaa ma waxaad noola timi takuuna ay litakuuna inay ahaato lakumaa labadiinna inay idiin ahaato alkibriyaa boqortinimada iyo weynaantu alkibriyaa boqortinimadu inay idiin sugnaato inay ku ahaato miyaad noola timi fi lardi arlada inay kuugu sugnaato wamaa naxnu annagu ma nihin lakumaa bimuminiin wamaa naxnu annagu maanaan ahaanin bimu'miniina kuwii rumayn doona lakumaa labadiinnani waxaan aad la timaadeen idinma rumayn doono macnaha haddaad muuse iyo haaruunba tihiin qaala tacaalaa rabbi waxa uu yidhi wa qaala wuxuu yidhi fircawnu fircawn wuxuu yidhi i'tuunii ii keena i'tuunii ii keena bikulli saaxir saaxir kasta ii keena bikulli saaxir saaxir dhammaantii ii keena saaxirkaasoo caliim cilmi badan nin kastoo saaxira oo sixirka caalim ku ah ii keena buu yidhi la waa laysu soo dhacay oo boqortooyadiisii ayay soo gaadhaye waar saaxiro dhan ii keena buy waa la doonay markaa suxaradii baa la soo ururi way yimaadeen goobtii baa laysugu yimi fagaarihii falammaa markii jaa'a ay yimaadeen assaxara saaxiriintii markay yimaadeen qaala wuxuu yidhi lahum ay lisaxara saaxiriintii wuxuu ku yidhi muusaa muuse ayaa faacilka ahee qaala wuxuu yidhi lahum ay lisaxara saaxiriintii wuxuu ku yidhi muusaa muuse wuxuu ku yidhi alquu daadiya rida dhulka dhiga maa wixii daadiya antum idinku mulquuna kuwii hidi aad tihiin maa daadiya antum idinku mulquun kuwii daadin doona aad tihiin balkeena markaa ulahii iyo balaayadii wixii oo dhan ayay wada daadiyeen oo sixir badan bay la yimaadeen ilaahayna waxaa buu sheegay xataa muuse xoogaa cabsaya inuu dareemay ilaa ilaahay uu yihi laa takaf inaka anta alaclaa falammaa markii alqow ay daadiyeen suxaradii waxay siteen qaala wuxuu yidhi muusaa muuse wuxuu yidhi maa ayu ladii midka maadu waa mawsuula waana mubtada qiraa'adan inoo taalle e qiro kalaa jirta e maa ayu ladii midka ji'tum aada la timaadeen bihi maaguba asixru sixir weeye khabarku halkaasuu dhaya dhacaya mawta asixru haddii la akriyo maada hore istifhaama falamaa markii alqow ay daadiyeen qaala wuxuu yidhi muusaa muuse wuxuu yidhi maa ayu ladii waxan ji'tum aad la timaadeen bihi isagu maaguba assixru weeye inna allaha allana sayubdilu wuu baabiin doonaa hu sixirkana wuu baabiin doonaa inna allaha alle laa yuslixu ma hagaajiyo camala almufsidiin kuwa arlada fasahaadiya sixirku waa fasaadka ayuu ka mid yahaye camalkooda ilaahay ma hagaajiyo ina allaha alle laa yuslixu ma hagaajiyo camala almufsidiin mufsidiinta camalkooda ilaahay ma hagaajiyo wa yuxiqu wuu sugi allahu alle wuxuu sugaa alxaqa xaqa ayaa ilaahay sugaa wa yuxiqu wuxuu sugaa allaahu alle alxaqa xaqa ayaa ilaahay sugaa bikalimaatihi kalimaadkiisu alle ku sugaa waxyigiisu rususha alle u waxyooday buu ku sugaa walow kariha haba karaahiyaystaane almujrimuun kuwa dembi falayaasha iyo haba karaahiyaystaane xaqabaa ilaahay sugayaa ma arkaysa ilaahay dee qur-aankiisa haddii lagu akriyo qof dhibaata ay soo gaadhay dee waa layskaga yskaga karayaa ma ogtay laakiin anigu ma garanayo markay dadka qaar wax akriyayaan sayubdilu sayubdilu sayubdilu sayubdilu sayubdilu waxaas maaragtay ma garanayo anigu meel ay daliil iyo ku reedahay raad laa acrifuhu walaa adri walaslu fi lcibaadaati almancu ah, waxaan asalkana cibaadaadka manciba ole markaa wixii ilaahay kusoo arooray ee rasuulka ilaahay ka sugnaaday waa in sidiisa uun loo maro oo sixirka waxyaabaha lagu furdaamiyaana macruuf bay shareecada ku tahay laakiin intaasoo jeer akriyo intaa kaleo maojiibo waxaa tajaaribta anugu ma garanayo wallahu aclam ma arkaysa allah wuxu uhi subxaanahu watacaala famaa aamana may rumaynin limuusaa muuse may rumaynin ilaa dhuriya dhalinyaro mooyaane wax kale may rumaynin ilaa duriya dhallinyaro mooyaane wax kale may rumaynin dhallinyaradaasoo min qawmihi muuse qoomkiisa ka mid ahaa amba min qawmihi ay min qawmi fircawn fircawn qowmkiisa ka mid ahaa ayuunbaa rumeeyey calaa khawf ay maca khawfin calaa bimacnaa maca weeye calaa khawfin ay maca khawfin cabsi ayay ku rumeeyeen min fircawna fircawn ay ka baqanayaan calaa khawfin cabsi korkeed bay ku rumeeyeen oo min fircawna ay ka baqayaan iyo wa malaa'ihim qoomkoodaba ka bedel an yaftinahum bedelushtimaal baa la yidhahda an yaftinahum inay fitneeyaan bay ka baqanayan oy diintooda ka fitneeyaan wa ina fircawna fircawn la caalin kii isku kor yeelay wey isku sarraysiiyey fi lardi arlada wuu isku sarraysiy macnaa uu ku kibray wa inahu fircawn la min almusrifiin kuwa xadgudbay ee xadgudubka badan mid ka mida buu ahaa allah wuxu ihi subxaanahu wa tacaala wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi yaa qawmi qowmkayow in kuntum haddaad tihiin aamantum kuwii rumeeyey billaahi alle kuwa rumaysan haddaad tihiin facalayhi ay facala allah alla uun tawakaluu cuskada alla uun cuskada haddaad alla rumaysantiin in kuntum haddaad tihin muslimiin kuwa muslimiinoo alla hogaansamay alla keligoo cuskada tawakulku waa nooc cibaadada ka mida ma og tahay faqaaluu waxay yidhaahdeen cala allah alla korkiisa uun baanu tawakalnaa cuskanay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow bay yidhahdeen markaa rabbi bay baryayaan laa tajcal laa ilaahayow ha naga dhigin fitna fitno ilaahayow ha naga dhigin lilqawmi qolada ilaahayow fitna ha nooga dhigin aldaalimiina macnaa daalimiinta ee dulmiga falay bimacnaa ilaahayow guusha ha naga siin oo hadday na jebiyaan ay markaa ay u arkaan iyagu cala alxaq inay ku sugan yihiin wa naxnu cala albaatili markaa taasi fitan bay keenaysaa ma ogta inta dad badan oo maanta wax magaratay u arkayaa muslimiinta waxoogaagan ay ka yaro jircday inaanay muslimiinta xaqba ku taagnayn arrintu sidaa maaha aha dadka muslimiintu iyagaa leexsan ee alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh laa tajcalnaa ilaahay ow hanaga dhigin bay yidhahdeen fitna fitno ilaahay ow hanaga dhigin annaga fitno lilqawmi qolada fitna ha nooga dhigin aldaalimiina daalimiinta ee lunsan oo bimacnaa markay annaga hade jeer nagu jiifsato iyagu isu arkaan kuwa xaq ku taagan inay yihiin wanajina na badbaadi biraxmatika raxmadaada ilaahay ow nagaga badbaadi waxay ku tawasulayaan ilaahay raxmadiisa mu ogta laa fulana walaa fulani abadan allah bay ku tawasula wanajinaa na badbaadi biraxmatik raxmadaada ilaahay ow nagu badbaadi min alqawmi duulka ilaahay ow nagaga badbaadi alkafiriina kufriya ee marka maxay ku tawasuleen biraxmatik aye dadkeenna qaarkoodna raxmadda ilaahay ma ku tawasuleen macruuf wey waxay ku tawasulaan waynu naqaanaa wax daliil kitaab iyo sunno loogu hayaa ma jiro maogta ilaahi bijilaani kawsi lwaraa ajirnaa min annaari ilaahi bijilaani kawsi lwaraa ah, saasuu ku leey wanajinaa biraxmatik ayay kuwana ku leeyihin ilaah nagu badbaaday min alqawmi alkaafiriin wa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa muusaa muuse waxaan u waxyoonnay iyo akhiihi walaalkii haaruun an tabawa'a dejiya liqawmikumaa ay qawmakumaa laamkani sima mafcuul an tabawa'a dejiya liqawmikumaa ay qawmakumaa qowmkiina dejiya bimisra misr xaggee misra ka dejiya bimisra amba bimisra xaal ay ku sugnaadeen buyuuta labadii mafcuul ba kuwa buyuuta ka dejiya guryo amba bimisra masr ka dejiya buyuuta guryo wajcaluu u yeela buyuutakum guryihiinana u yeela qibla qiblo u yeela qiblo maaragtay dee salaadiinnii aada uga bartilmaameed yeelataan u yeela marka moodaysaa inaan loo ogolin masaajid markaa culimadu waa ijcaluu buyuutakum qibla ibnu cabaas wuxuu leeyahay waxaa la faray inay guryahooda masaajida ka samaystaan ee ibraahim oo kale iyo thawri i waxa uu ka wariyey maaragtay thawrina kale dh ibraahim way biqan jireen marka waxaa la faray inay guryahooda ay ku tukadaan kaasina mid weeye waayo sabir baa la amraya wa aqiimuu ooga asalaa salaada ooga wabashiruu bishaare nebiyow almu'miniina u bishaare wa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi rabbanaa rabbigayow innaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna waxaad siisay iyo wa mala'ahu qoomkiisaba ziina waxay isku qurxiyaan waa maal weeye ziina waxay isku qurxiyaan baad siisay wa amwaala xoolo ayaad siisay fi lxayaati baad ku siisay addunya adduunyo ee rabbanaa rabbigayow liyudilluu ay aataytahum ma waxaad u siisay liyudilluu inay lumiyaan can sabiilik liyudiluu inay ka lumiyaan dadka can sabiilika inay ka lumiyaan ma sidaas adala u siisay marka aatayta buu ku tacalluqaya rabbanaa rabbigayow Ah, rabbanaa rabbigayow idmis masax weeye idmis masax calaa amwaalihim maalkooda ilaahayow masax baabi washdud ilaahayow xidh calaa quluubihim qalbiyadoodana xidh oo falaa yu'minuu yaanay rumaynba alleh xataa yarow ilaa ay ka arkaan alcadaaba ilaa ay ka arkaan alaliim ay almu'lim waxanuujiya qaala wuxuu idhi alle qad ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa baryadiinnii ee fastaqiimaa toosnaada walaa tattabicaan ha raacina sabiila aladiina kuwii dariiqooda laa yaclamuun aan waxba garina kuwa dariiqooda ha raacina baa allah yidhi subxaana wa tacaala waxaanu ka tallaabinay bibani israa'iila israaiil reer bani israa'iil waxaanu ka tallaabinay israa'iil horeynu usoo sheegno waa nebiyullahi yacquub weeyi isra iyo iil bu iska saaran yahy bay yidhahdaan wajaawaznaa waxaanu ka tallaabinay bibani israa'iila reer bani israa'iil waxaanu ka tallaabinay albaxra badda ayaanu ka tallaabinay waa baxru lqulsum waa badda casun weeye ama baxru suways albaxra badan cash baanu ka tallaabinay fa atbaca waxaa dabagalay oo haleelay hum ayaga fircawnu fircawn baa ka daba tegay weeye markay iska qaxeen ay habeennimo baxeen ayaa fircawn ka daba tegay qisada waa kii ilaahay inoo sheegay meelo badan ku caddeeyayo baddii bay dhex galeen oo ilaahay dariiqe uga sameeyey iyo waa junuudu fircawn iyo junuudiisii baa raacay bagayaa gardarro daraaddeed bay u raaceen adyad darteed waa mafcuulu lahu baqiyaa adyad iyo gardarro daraaddeed bay u raaceen ay uga daba tegeen iyo waa cadawaa xadgudub daraaddi markaasuu isna badii isku qaad isaga iyo ciidamadiisi iyo bartii bay wada galeen xataa idaa adraka markuu haleelay intii buu daba socday xataa idaa adraka markuu haleelay hu fircawn markuu haleelay algaraqu qarqintii markay haleeshay qaala wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu ay biannahu biana alamra washani arrinkuba wax kalaba maahe laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa oy cibaadadiisu xaq tahay inaanu tirin ayaan rumeeyey ila aladii kii mooyaane aamanat ay rumaysay bihi isaga banuu israa'iila israa'iil ubadkiisa ay rumeeyeen xataa idaa adraka markuu haleelay hu fircoon algaraq markuu haleelay qaala wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey aamantu waxaan rumeeyey annahu ay biannahu laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila aladii kii mooyaane aamanat ay rumaysay bihi isaga banuu israa'iila ay rumeeyeen wa ana anigu sii adkaynaya wa ana anigu min almuslimiin weliba kuwa muslimiinta a ah mid kamida baan ahay waa fircawn ana rabbukum alaclaa buu lahaa waad garanaysaan kibirka ilaahaan aniga ahayn idinma ogi xataa iimaanka in looga fasxa qaatuu doonaayo maxaa lagu yidhi marka alana ay atuminu ma waxaad rumaynaysaa alan alana atuminu ma waxaad rumaynaysaa alaan hadda walxaal qad casayta aada caasiday alle qablu hadda horteed oo wa kunta aad ahayd min almufsidiina kuwa mufsidiinta ah mid ka mid ah ma imikaad arrintaa la imanaysa <laughs> markuu sidaa yidhi buu soo qaadayaa malakul jibriil dhoobo law ra'aytumuni law ra'aytunii waa kii rasuulka kulahaa jibriil waqad akhadtu min xaali lbaxri anigoo jaamkii badda dhoobadii madoobada badda intaan soo qaaday fadasastuhu fii fiihi afgood sidaa u kala qaadeen uga buuxiyey afka haddaad arki lahayd makhaafata an tanaalahu raxma anigoo ka baqanaya raxmadda ilaahay inay haleesho arrin la yaabla bay noqon lahayd jaamkaan daray buu leeyay gacan jaamkii ciiddii madoobada badda intaan qaaday adduunyada ilahay qofku wuxuu ku saxdana waxaa ugu xun ciidda n ciid aad la yaabi lahayd buu ku leeyay taasuu diiday waa iimaan yashi ah iimaanku xilligaasoo kale raxmad dara waa idraari falyawma hadda nunajiika meel sare ayaanu saarayna annajwa waxaa la yidhahdo dhulka taagga ah falyowma maanta nunajiik waanu badbaadinaynaa oo maalan meel sare ayaanu ku saaraynaa wey nunajiika waanu ku badbaadinaynaa baalis maarag bibadanik jidhkaaga ayuun baanu badbaadinaynaa meel sare aanu saarayna litakuuna si aada ugu noqoto liman duul si aada ugu noqoto khalfaka adiga kaa dambeeya aaya aayad si aada ugu noqoto ay ku cibro qaataan oo nin kasta isqaadqaado hebel isbidaaba oo halkaa maro culimada qaar baa waxay leeyihiin xikmadda ilaahay u badbaadinaya jirkiisa waxay ahayd waxaabay rumaysteen mamay rumaysteenba nimanka reer bani israa'iil la yidhaha ninkii inuu dhintay ninkii qoodha ahaa ee maaragtay keligii libaaxa ahaa waxay u qaadan waayey lahaayeenba inuu dhintayba markaasaa lasoo saaray meel sala la geeyo moj rabwa wa ina kaiira in badan oo min annaasi dadka ka midi can aayaatinaa aayaadkayagaba lagaafiluuna kuwii moogan wey wa ina kathiira in badan oo min annaasi dadka ka midi lagaafiluuna kuwii moogan weeye can aayaatinaa iyagaba kuwii moogan weeye allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala walaqad bawa'naa wallahi laqad bawa'naa waxaanu dejinnay bani israa'iila reer bani israa'iil waxaanu dejinnay mubawa'a sidqin run degaankeed mubawa'a sidqin run degaankeed macnaa degaan wanaagsan baanu dejinnay run degaankeed waa inagii hore usoo marray ina shay kastoo sidqiga loo nisbeeyo loo tiiriyo waa la ammaanaya marka waa bilaa waa dhulkii masar iyo shaam dhinacan xigay bayt almaqdes iyo hareerihiisa ma og tahay waa dhulkaa uu ka talinaya markaa maaragtay fircawn kale uu ka talinayay warasaqnaa degaan mara run degaankeed baanu dejinay warasaqnaa waxaanu ku arsaaqnay hum ayaga min aayibaat waxyaaba wanaagsan baanu ku arsaaqnay oo wixii uu fircoon beeray oo dhan baa ilaahay dhexal siiyey kam tarakuu min janaatin wacuyuun fama khtalafuu maxaa dhacay markaa fama khtalafuu ismay khilaafin oo caqiidadoodii masaa'il kugumay kala tegin xataa jaaahum ilaa uu u yimi alcilmu cilmigu ilaa uga yimi mooyaane oo cilmiguma isagaa khilaafka u xambaarsanaa maya bagyan baynahum bagyan baynahum firaq iyo ahlulhawaa bay u kala kaceen awla tobaatankii bay kala noqdeen ina rabbaka rabbigaagu nebi moxamedow yaqdii wuu xukumi baynahum ayaga dhexdooda yawma alqiyaama maalinta qiyaama alle wuxuu ku kala saari oo ku xukumi doonaa fiimaakii kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna kuwii isku khilaafa fiihi waxay isku khilaafsanaayeen buu alle ku kala saari doonaa wey in kunta haddaad ahaatay nebiyow rasuulka ilaahay shakigan isaga marnaba kama suuroobayo wax dadka kale shakigu uu ku dhici kara ayaa allah la hadlay fa in kunta haddaad ahaatay fii shakin shaki kii kaga sugan mimaa kii haddii aad shaki kaga sugan tahay mimaa kii haddii aad shaki kaga sugan tahay anzalnaa aanu dejinnay ilayka adiga aanu kugu soo dejinnay fas'al weydii aladiina bal kuwa weydii yaqra'uuna akriya alkitaaba kutubta kuwa akriyi jiray bal weydii min qablika adiga horta bal nimankii towraat iyo injiil hayste ka warayso kitaabkani wuxuu sidaa inuu khilaafsan yahay kutubtoodii laqad jaaaka wallahi laqad jaaaka waxaa kuu yimi nebi muxammedow alxaq xaq baa kuu yimi min rabbika xagga rabbigaa buu kaaga yimi ee falaa takuunanna ha noqonin oo ha noqon min almumtariina kuwa shakisan mid ka mida ah ha noqonin wey ummadda ayaa ilaahay leeya ha shakiyina wey walaa takuunanna ha noqonin oo ha noqonin min aladiina kuwii mid ka mid ah kadabuu beeniyey biaayaati illaah aayaadka ilaahay kuwa beeniyey mid ka mida ah ha noqon walaa takuunanna ha noqonin oo ha noqon min aladiina kuwii mid ka mida ah, kadabuu beeniyey biaayaati illaahi beeniyey oo haddaad noqoto fatakuuna aada ahaato waa jawaabtii nahyiga eh fatakuuna aada noqoto min alkhaasiriina kuwa khashaarayey lafahooda mid ka mida ah, aad ka mid noqoto ina aladiina kuwa xaqat ay ku dhawowday calayhim ayaga korkooda kuway ku dhabowday amba ay ku sugnaatay kelimatu rabbik rabbigaa kelmadiisu kuway ku dhabowday oo ah inay cadaab mudan doonaan oo iimaanba aanay lahayn laa yu'minuun kuwaasi ma rumayn doonaan alla oo iimaanba laba iman maaragtay iimaanba lama iman doonaan walow jaa'at haba u timaado hum ayaga kullu aaya aayad waliba ha u timaada eh walow jaa'at haba u timaado hum ayaga kullu aaya aayad kastaaba ha u timaadee alla ma rumayn doonaan xataa yaraw ilaa ay ka arkaan alcadaaba cadaab ilaa ay ka arkaan alaliim macnaa wa xanuujiya cadaab adag oo guxguba ilaa ay ka arkaan macnaa xaaladdaasna dee iimaanku wax alla wuxuu u tarayaa ma jiro wey alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala falawlaa ay fahallaa kaanat may noqoto qariya qolo qur-aanka laba macnuun buu ugu yimaadaa marna waxaa loo jeedaa xaaliga oo ah dadka marna waxaa loo jeedaa maxalka oo goobta ah iminka waxaa loo jeedaa dadkii weeye falawlaa kaanat fahallaa maxay u noqon weyday falawlaa ay fahallaa kaanat may ahaato qariya qolo may ahaato aamanat ii rumaysay alleh iyo rasuulkeeda oo fanafaca markaa uu wax taray haa qoladaasi iimaanuhaa iimaankeedu mid waxtaray may noqoto alla umamku may ilaahay iyo rasuuladooda ay rumeeyaan waa taxdiid iimaan baa lagu tirtirsiyeeya may sidaa noqdaan ilaa laakine sidaa dhe markaa istinaan ayaa munqadica ilaa laakina ha yeeshee qawma ilaa ay laakina ayaad odhanaysaa qawma yunusa yuunus qoomkiisii lamaa aamanuu markay rumeeyeen alle kashafnaa waanu ka qaadnay canhum ayaga xaggooda waxaanu ka qaadnay cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisii baanu ka qaadnay cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisii ayaanu ka qaadnay fi lxayaati baanu kaga qaadnay addunya wamatacnaa waanaanu u raaxaynay hum ayaga ilaa xiin xilli ilaa intii alla ugu talagalay subxaana ilaa wakti baanu u raaxaynay qoomkani way ka duwan yihiin umamaha kale waayo xaaladan cadaabku qabsaday markay alla rumeeyeen iimaankooday la yimaadeen in ilaahay ka aqbalay baad moodaa markaa culimmadu laba qowl bay ku kala tageen qola waxay leeyihiin asbaabihii cadaabkay arkeen nebigoodii baa ka tegey ee markay nebigoodu baxay ay arkeen in musiiba ku dhacayso ayay ilaahay u noqdeen ay u toobad keeneen sidaa darteed asbaabihii cadaabka oo muuqda markay ku dhacee maaragtay ayaa ilaahay toobadooda ka aqbalay culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin duulkan arrintaa u gaarka ah bay heleen ilaahay baana subxaanahu wa tacaala iimaankooda uu ka aqbalay ay xikmadii ugu sugan tahay oo iyaga ilaahay baa ogaa inaanay marnaba dib aanay u noqonaynin oo aanay u laabmaynin sidaasay kaga gaabsadeen mathalan sheekh cabdiraxmaan sacdi naasiri oo kale shanqiidii oo kale waxba ku odhanayaa mufasiriinta kale eemadkuuba tafsiirka ee mudawalaadkana waa ku arki doontaa marka waa masale iska macruufa wey walaw shaaa rabbuk rabbigaagu hadduu dooni lahaa nebi muxamedow inay dadku alla wada rumeeyaan isaga ayaan doonine waxaan ilaahay doonina ma dhacaane walaw shaaa rabbuka rabbigaagu hadduu dooni lahaa in dadku iimaan ay wada yeeshaan la aamana way rumayn lahaayeen man kuwa fil ardi arlada ku sugani alle ayay rumayn lahaayeen kulluhum dhammaantoodba jamiica xaal ayyihiin alle ayay rumayn lahaayeen ee afa anta adigu tukrihu miyaad ku khasbi annaasa dadka miyaad ku ikraahi xataa miyaad ikraahi afa anta adigu tukrihu miyaad khasbi annaasa dadka xataa yakuunuu si ay u noqdaan mu'miniin miyaad khasbaysa macnaa qulubtooda ma gelin karaysid adigu qulubtooda ma gelin kartid wey laysa dalika calayka walaa ilayk laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa inaka laa tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yashaa fainama calayka albalaaqu wa calayna alxisaab lasta calayhi bimusaytir wama ilaa dalik wamaa kaana uma ahaanin linafsin nafnaba umay ahaanin an tu'mina inay rumayn umay ahaan nafna ila biidni illaah ilaahay idnigiisa mooyaane idniga ilaahay marna wuxuu yahay qadari marna sharci baa la yidhaahdaa marka idniga ilaahay qadariga ah iyo sharciga ah markay hesho ayuun bay hanuunaysaa wamaa kaana umaahan linafsi nafna an tu'mina ay bian tu'mina inay rumayso ila biidni illah wayajcalu wuxuu yeelaa alleh alrijsa kufriga iyo xumaanta waa fasaadka cala aladiina kuwii korkooda ayuu alla yeelaa laa yacqiluun aan waxba fahmin aan waa caadil ilaahay subxaana wa tacaala markaa rijsiga iyo kufriga cala aladiina laa yacqiluun xikmad baa ku jirto cidda gaalnimada ilaahay ku gaar yeelay waa cala aladiina laa yacqiluun ma arkaysaa rijsiguna waa kufrigii iyo xumaanta qul waxaad tidhaahdaa nebiyow unduruu eega waa nadaru lictibaar wa tafakur weeye unduruu eega maadaa ay ma ladii midka sidaa dheh maadaa ma ladii midka fi samaawaati ku suganaya waalardi war bal arlada iyo samada ilaahay wuxuu dhigay eegoo ku fekera unduruu eega oo ku cibro qaata maadaa ma ladii midka fi samaawaati ku sugan iyo walard wamaa maxaybay tugnii ka tareen alaayaat amba wamaa tugnii waxba kamay tarin wamaa tugnii maay wamaa maxaybay tugnii ay ka tari alaayaatu aayaatku maxay ka tari iyo wanudur waa jamcu nadiirin iyo rasuulladu maxay ka tari wanudur iyo kuwa digaa maxay ka tari can qawm duul xaggood maxay ka tari laa yu'minuun alla aan rumaynaynin wax alla ka tarayaan ma jiraan ba alla subxana watacaala fahal yantadiruuna miyay sugayaan kuwan ku beeninayaa nebi muxamedow wax kaleba sugi maayaan ilaa mila ayaami aladiina kuwii maalmahoodii oo kale mooyaane fahal yantadiruun ay maa yantadiruuna sugi maayaan kuwan ku beeniyey ilaa mithla ayaami aladiina kuwii maalmahoodii oo kale mooyaane khalow tegay min qablihim ayaga hortood maalmihii kuwii hore waa maalmihii halaaga iyo cadaabka iyo baabiinta ayuunbay sugayaan qul waxaad tidhaahdaa fantadiruu suga inii aniguna macakum baan ahay min almuntadiriina kuwa idinla sugaya bal idinkuna waxa dhaca iska suga wey allah wuxuu ihi subxaanah wa tacaala maalmaha iyagaasi markay yimaadaan uma nunaji waanu badbaadin rusulanaa rasuuladayada ayaanu badbaadin waaladiina kuwiina waanu badbaadin aamanuu alla rumeeyey kadaalika badbaadintaasoo kale waxaad tidhaahdaa uma nunajji waanu badbaadinay rusulanaa rasuulladayadii baanu badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey rususha kadaalika sidaanu rusushayadii hore iyo kuwii rumeeyeyba u badbaadinay ayaa nunji aanu u badbaadin doonaa almu'miniin kuwan mu'miniintana sidaasun baanu u badbaadin doonaa oo xaqa waana sugnaaday daalika kaasi xaqaa sugnaansho calaynaa korkayaga ayuu ku sugnaaday oo xaqa uu sugnaaday daalika kaasi xaqaa sugnaansho calaynaa korkayaga ayuu ku sugnaaday ilaahay baana isku waajibiyey subxaanahu wa tacaala kataba rabbukum calaa nafsihi araxma sida xadiiskii صaxiixaynka in اllaha kataba kitaaba fahuwa cindahu fوqa اlcarshi ina raxmatii sabqat qadbii qul waxaad tidhaahdaa nebiyow yaa ayuha الnaasu kaagan dadka yaa ayuha الnaasu dadow in kuntum haddaad ahaateen fii shakin shaki kuwii kaga sugan haddaa ahaateen min diinii aniga diintayda haddaad ka shakisan tihiin falaa acbudu anna caabudi maayo aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaan in kuntum haddaad ahaateen fii shakin shaki kuwii kaga sugan min diini diintaydan kuwa ka shakisanba haddii aad tihiin falaa acbudu anigu caabud maayo aladiina kuwa caabudi maayo tacbuduuna aad caabudaysaan oo min duuni illahi alla kayrkii ah walaakin ha yeeshee acbudu waxaan caabudayaa acbudu llaha alle ayaan caabudaa aladii allaha yatawafaakum idin oofsada yatawafaakum allaha idin oofsada ayaan caabudayaa wa umirtu waxaa lay amray an akuuna inaan ahaado min almu'miniina mu'miniinta mid ka mid a ah. wa qiila lii qadar wa qiila lii waxa kale oo laygu yidhi wa an aqim toosi wajhaka wejigaaga toosi liddiini ku beeg diinta alleh xaniifa xaalu yahay diintaasi tii toosan amba xaniifa xaalaa tahay mid ka leexday shirkiga una baydhay diinta xaqo ah ma arkaysaa saasaa la amray waqiila lii waxaana laygu yidhi wa an aqim toosi wajhaka wejigaha ku toosi liddiin macnaa naftaadaba diinta ku toosi xaniifa xaalaata ay mid xumaan oo dhan ka leexday ma og tahay walaa takuunanna ha noqonnin oo ha noqon macduuf oo umirtu an akuuna bay ku cadfan tahaye ha noqonin min almushrikiin kuwa mushrikiinta a ah mid ka mida ah ha noqon walaa tadcu ha caabudin min duuni illaahi alla sokadi ha caabudin oo ha baryin maa waxa caabude maada waa ismi mawsuul weeye waa min alfaadil cumuum weeye ma arkaysa maaha caabuden laa yanfacuka aan waxba ku tarayn laa yanfacuka aan waxba ku taraynin wey haddaad cibaadadooda kusoo jeedo oo walaa yaduruk aan ku dhibaynin haddaad cibaadadooda iska dayso maaha caabuden laa yanfacuka aan waxba ku taraynin wax alla waxay ku tarayaan ma jirto walaa haddaad cibaadadooda kusoo jeedo walaa yaduruk fain facalta haddaad sidaa samayso oo ay waxaan adiga waxba ku tarayn dhib iyo dheeftoona haddaad fa inaka adigu idan ay in facalta dalik kuwa haddaad caabuddo idan ay in facalta dalik haddaad kuwa caabudood samayso cibaadadooda min aldaalimiin kuwa daalimiinta abaad ah ka mid ahaanaysa waysha gawrac dibigu ha ku quustay baa laleeyahay waa nebi maxamed baa laleeyahay ummadda maxaad u maray haddaad sidaa samayso min aldaalimiin wain yamsaska allahu alla haduu ku gaadhsiiyo hadduu alla kugu taabto wa in yamsaska allahu alla hadduu kugu taabto bidur dhib hadduu alla ku gaadhsiiyo falaa kaashifa bareeg falaa kaashifa mid qaadayaa ma ahaanin lahu dhibkaasi falaa kaashifa mid faydayaa ma ahaanin lahu dhibaatadaa ku taabatay ilaa huwa isaga mooyaane wa in yuridka hadduu kula doono alleh bikhayr khayr hadduu kula doono falaa raadda mid celini ma ahaanin lifadlihi ilaahay fadligiisa mid hor joogsanaya allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucdiya lima manacta shuf ha hiya alcaqiida oo qofku inu sidaa ilahay ugu xidhnaanay maogti cid kusiinganaysa falaa raadda mid celinayaa ma jiro lifadlih yusiibu wuxuu siiyaa alla haleeshiiyaa yusiibu wuxuu haleeshiiyaa alle bihi fadligiisaasi yusiibu alle wuxuu halaysiiyaa bihi fadliga man yashaau kuu doono oo min cibaadih addoommadiisa ka mida buu alle haleeshiiya wa huwa alle algafuur allaha dembi dhaafista badan weeye alraxiim waana allaha raxmada badan leh maxaa lagu baray marka wan yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huwa abadan waa in cid kale ka baqan oo hebel baa kaa qaadaya iyo kan kalaa ku siinay iyo xanuunkaa lagaa kor qaadaya iyo baabacdaan kaa marinayna ma ogti intuu ku goolaaftamo war wax keen markaad siin weydo ku odhanaya besh <laughs> isagu wax kaa dooniy ku biscirirtuu jiiday xeradaan kuu ballaarinay buu ku wuxuu xerada adag kugu ballaarinaya mugashada dubaryadaada kaga maarma laa ilaaha ila allah esh maya jamaaca marka caqiidada waa inaanay kaa lumin <laughs> wax kasta oo ilaahay kuu qadaray oo kugu dhacay waa shar iyo khayr cid kaa duwaysaa ma jirto aduu asbaabta laga kulli waxaad tidhaahdaa nebiyo yaa ayuha annaasu dadya qad jaa'akum waxaa idin yimi alxaqa xaq baa idin yimi min rabbikum waa kee waa kaaynu soo akriyayna xaq bay wax kanuun baa xaq kanuun baa xaq wuxuu ilaahay ku faray waa in qur-aanka caqidada ka qaadato waa in muctaqadkaagu uu saliim yahay caqidadaada haddii ay tahay faasida baaliya hadday tahay hadday caqiidadaadu tahay waxaan naf lahayn ma ogti waa dumaa waa ad ka shubaysaa ma ogti faman ihtadaa qofka hanuunaba alla leeyi baray fa inamaa yahtadii wuxuu u hanuunay un linafsihi naftiisunbaa ka faa'iidaysa hanuunkiisa waman dalla ka lumaana fa inamaa yadilu wuxuu u lumay uun alayha ay calaa nafsihi wamaa ana anigu ma ihi calaykum korkiina biwakiil mid loo tala saartay acmaashiina qoraya wattabic raac <laughs> caqiida laga hadlaya maog tawxiidka itibaaci baa haddii itibaac la waayo diini ma jirto yaa jamaaca itibaac waa in lala yimaado maryaha iyo dhaqanka iyo akhlaaqda iyo cibaadaadka intaba di kale hadhowta waa lagugu tuuray adugu addoon baa tahay walaa shaka fi lcibaadaati almancu asalkaba usuusha waa inaanay naga qaldamin an nacbud allaha waxda waa inaynu rabbi keligii caabudna walaa nacbuduhu ila bima sharaca waxaynu ku caabudaynaa wuxuu alla jideey waxaanu alla ku jidayna ku caabudi mayno haddaynuna alla keliya baynu caabudaynaa shardiga labaad waxaynu ku caabudaynaa wuxuu alla jideeyey un wey wasbir sabir ah, wuxuu u baahan yahay caqiidadii sabri wasbir baa ilahay ku xigsiy xataa yaxkuma allah ilaa ilaahay xukumay oo dadka kala saaray wa huwa alla khayru lxaakimiin intaba xukunta ugu khayr badan weeye allah subxaana wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu huod waa makiya iyadaan lafteedu caqiidada u yaraysan mayso insha allahu tacaala xadiis baaba ku ansaxay inay suuradihii rasuulka cirada kasoo saaray mid kamida ah ay tahay ma og tahay axaadiista qaarkaa oo badan waa daciif badankoodu lakin xadiis saxiixa jiro kamid a ah axaadiistaasi waa xadiiska ibnu cabaas uu ka warinaya abubakar waa saxa xadiiskaas saxiix weeye waa xadiiska tilmaamaya rasuulka inay kasoo saartay markuu abubakar ku yidhi rasuulka ilaha waad ciraysatay waa kii lahaa shayabatini hood ayaa ku jirtay waxaa ku jirtay maaragtay eh, suurat eh, eh, maaragtay xish dhowr suuradood waaqicaa ku jiray kuwinat baa ku jirtay ma arkaysa allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala alif lam ra allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa ku cilmilay leh subxaana wa tacaala waa ilaahay qur-aankiisu ka mid wey ilaahay baana sidaa ugu dhawaaqay kitaab ay haadaa kani waa khabar lmubtadain maxduuf kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo uxkimat la sugay uxkimat la sugay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay uma haddana fusilat la kala dhigdhigay kitaabkaasoo ka sifee waa sifatu lilkitaab kitaabkaasoo min ladun xakiimin mid xikmad badan oo xukun iyo xikmad bale xaggiisa ka ahaaday cindahu min ladun xakiimin ay min cindi xakiimin min xukun iyo xikmad bale agtiisa ka ahaaday xakiimkaasoo khabiir xogaal anlaa tacbuduu maxaa loo kala saar saaray kitaabkan uma fusilat anlaa tacbuduu ay lianlaa tacbuduu inaydaan caabudin ayaa loo kala dhigdhigay ila allah alle mooyaane amba fusilat waa la kala dhigdhigid oo bimacnaa qowl weeyaane anta markaa mufasire ka dhigo anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu ha caabudina ila allaha alla mooyaane rabbi keligii caabud inanii anigu lakum waxaan idiin ahay hadda nebi muxamed ah inanii anigo muxamedi lakum idinka waxaan idiin ahay minhu min allah alle xaggiisa waxaan idinka ahay nadiir mid digaya oo cadaab iyo xumaan idinka digaya wa bashiir oo bishaaraynaya wa an istakfiruu ay wa amarakum waxaan idin farayaa wey wa an waxaan idin amrayaa sidaa u ma og tahay ma arkaysaa ay waamurukum waxaan idin farayaa bilistikfaar wa an istakfiru ay istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigii uma tuubuu u noqday ilayhi ila allahi u laabtaa yumatickum wuu idin raaxayna mataacaa raaxayn xasanaa wanaagsan ilaa ajal muddo intaad ka gaadhaysaan musamaa la magacaabo wa yu'ti wuu siine waa jawaabtaa ah, maaragtay shardiga wa yu'ti wuu siine ah, wa an istakfiru ay waa jawaabtii amarka dheh wa yu'ti wuu siine kula dii fadlin fadli mid kastahoo leh mid kastoo wanaag sameeyey bay ka dhiganta wayu'ti wuu siinay kula dii fadlin fadli mid kastaoo leh mid kastoo wanaag sameeyey fadla alle ayaa fadligiisa siin doonay wain tawallow taabaa inaga xadfan markaa maanta is ilaali wain tawallow wain tatawallow dhe markaa haddaad jeedsataan wain tawallow wain tatawallow haddaad jeedsataan fa inii anigu akhaafu waad qadaraysaa calaykum waxaan idinka baqayaa korkiina fa inii akhaafu calaykum waxaan idinka biqi cadaaba yowm maalin cadaabkeed baan idinka baqayaa yoomkaasoo kabiirin weyn ila allah alla xaggiisa ayuun buu yahay marjicukum noqodkiino wa huwa alla calaa kulli shay shay walba qadiir allaha kara weeye subxaanahu wa tacaala shay waliba siduu yahay ayuu noqon doonaa alaa hoy inahum ayagu yahnuuna waxay duwaan amba ay foorariyaan suduurahum laabahooda ayay duwaan marka dadka qaarkood baa xishood daraadii u qarinayay mise dadka qaarkood baa inta xumay sameeyaan laydin arkin alaahoy inahum ayagu yatnuuna waxay leexiyaan amba ay foorari duwaan suduurahum laabahooda liyastakfu si ay iskaga qariyaan minhum min allahi alle si ay iskaga qariyaan ay yastakshawna amba madaxay fooranaya wax lamida ah. alaahoy xiina goortay yastakshawna ay isku dadayaan yastakshuuna markay isku dada alaahoy xiina liyastakfu si ay iskaga qariyaan bay saa u yeelayan minhu min allah alaahoy xiina goorta yastakshuuna ay isku dedayaan hiyaabahum markay isku dedayaan yaclamu waa ogsoon yahay maa yusiruun waxay siraysanayaan alle subxaana watacaala iyo wamaa yuclinuuna waxay muujinayaan wadda qaar baa maaragtay qarin jiray amba dhagaa faraha gelin jiray amba qaar baaba ka xishoon jiray inay cawradooda samada ujeediyaan amba markay haweenkooda u galmoonayaan iyo wax lamida darag marka waxba kama qarsoomayaan alle subxaana watacaala wax ka qarsoomayaa ma jiro falaa taktumuna allaha maa fii quluubikum yakfaa wamahmaa wax kastoo la qariyaba dee ilahay wa ogaan wamaa yuclinuun inahu alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduuri laabuhu waxay saaxiibka u yihiin wasubxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illa anta